بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سورة الحجر وسورة دي شنية طبنا ترتيب القرآن كريم كأه آيات هذا واسقال يسقاشا واسقاشا يأجيه سآياته هذا دور سورة دود باكرة سورة النمل إيو كان إيو دور سورة دود باسقاشا يا كتشوك سده سورة بلا خلاف مكية من السور المكية waa suuradihii nabiga kusoo degay maka markuu joogay maki waxaa la yidhaah qabla alhijra wixii soo degay meel kastaba nabigu ha jooga yaa maka la yidhaah bacda alhijra wixii soo degayna meel kastaba nabigu ha jooga makaba ha jooge madani baa la yidhaah marka qur-aanka makiga wuxuu u badan yahay shirkiga iyo akhlaaqda iyo yuu u badan yahay sidaa darteed waa ayada gaagaaban yahay qur-aanka mashruuca waxyaabaha sharciga lagu dhaqmayo aliflaamra waa sidaynu dhihi jiray ilaahay baa og wuxuu ula jeedo tafsiir dhaba uma hayno laakiin sidaynu sheegaynayo carab baa lagu caraynaya qur-aanka maxamed loo keenay xuruuftaa taqaanaan buu ka samaysan yahay alif iyo ram iyo sidaas car isagoo keena midda kalena xagga ajrigana waa qur tilka taas ishaare baa la sharafta leya si fog loo ishaara tilka taa qiimaha badan aayaatulkitaabi kitaabkii aayadihiisii wey kitaabkii nabiyullaahi maxamed lagu soo dejiyey iyo wa qur'aanin qur'aan mubiinin oo cad waxna caddaynay marka qur'aan intuu kitaabiday ku cadfan tahay marka kitaabkii qur-aanku waa isla mid wey waa kitaab waana qur-aan labadaba uu yahay marka waa eh, laba shay oo isku mid aho laisku cadfay cadfu tafsiir wax la yidhaah wey marka alla wuxuu leeyahay kitaabkaa qiimaha badani waa qur wax caddaynaya cadna oo inuu xaq yahay oo nabiyullaahi maxamed lagu soo dejiyey oo xagga alle ka yimid way caddahay waxna wuu caddaynaya tilka taa qiimaha badan aayaatulkitaabi kitaabkii aayadihiisi wey la yaqiin iyo waqur'aanin qur'aan mubiinin oo cad waxna caddaynaya rubamaa yawadu inay jeclaadaan baa laga yaabaa alladiina kuwii kafaruu gaaloobay low kaanuu hadday ahaan lahaayeen muslimiina muslimiin hadday ahaan lahaayeen darhum iskaga tag baa nabiga lagu yidhi faraha ka qaad yaakuluu ha cunaan sida xoolaha wayatamatacuu ha raaxaystaan wayulihim ha shuqliyo qalbigooda alamalu yididiilada dheer oo meeshay ka daacaysan lahaayeen ay yididiilo dheer fasawfa yaclamuuna mar dambay ogaan doonaan aayaddu waxay tilmaamaysay waxaa la yidhi qiyaamaha markii la tago dhowr siyoodba waa ku suuragalo markuu ruuxu dhimanayo ee malaaikatu cadaabkii iyo malaaika iyo malaaikatu raxmadii meesha timaado gaalku wuxuu dhihi dadka gaaladii alla hadaad muslim ahaan lahayd qiyaamadan waxaa lii dadka muwaxidiinta ah oo laakiin naarta lagu soo yardahirayo markay naarta galaan bay ehlu gaaladu waxay dhihi wixii aad caabudayseen iyo waxaad sheeganayseen mi waxba idin tari waaye way ku ragraganayaan markaasaa allah subxaanau watacaala fadligiisa yuu kaga soo saari naarta markaasay dhahayaan low kanaa muslimiin haddaan muslimiin ahaan lahayn waa sidaa labada sidoodba way jiraan rubamaa yowadu inay jeclaadaan yaa dhici doonta aladiina kuwii kafaruu gaaloobay low kaanuu hadday ahaan lahaayeen muslimiina muslimiin hadday ahaan lahayn markay arkaan muslimiinta oo naarta laga saarayo oo jannada la gelinayo markay arkaan malaakatu cadaabka oo meeshan taagano cadaabkii diyaar la ah low kaanuu muslimiin darhum iskaga tag baa la yidhi yaakuluuha cunaan sida xoolaha xoolahay la fikrad yihiin xoolaha wuxuun iska cuno waxay ka fikirayaan jirin dadka jaahiliinta ama gaalada ah xoolaha way ka xun yihiin xooluhu durkooda iyo nacfigooda way kala garan iyaguma kala garanayaan darhum iskaga tag oo faraha ka qaad mahna ilan waxay iyagu raaxo u yaqaanaan wayulhimu lamalu yididiiladu ha shuqliso yididiilada dheer qofka yididiiladiisu dheer tahay waxaa weeye waad iska tooba keeni doontaabaa laga yaabaa inuu yimaado adduunku in badan inuu ku noolaada rabaa oo jecel yahay waa mashquulin oo daacadii iyo ka mashquulin fa sawfa yaclamuuna waadan ogaan doonaa waxaa ku dhici doona waxaa weeye dadka sidaa laleeyahay waa dadka xaqa diiday ogow ee qoomamoonaya dad fara badan oo adduunka jooga oo markay naftu ka baxaysay qoomamooday oo ahay ah yidhi oo tawxiidkii lagu kari waayey waana ragnay wamaa halagnaa ma anaan halaagin buu alla yidhi min qaryatin magaalo ilaa oon halaagnaysa walahaa waxaa u sugnaaday kitaabun kitaab muddo weeye macluumun la yaqaano ajal la yaqaanay leeyihiin maa tasbiqu ma horo marto min ummatin ummad ajalahaa muddadeedii kama horo marto waxaa loo halaagay muddadii alla ugu talagale macluum kitaabakan waa ajalun maktuub wey muddo qoran oon ayna dhaafaynin yo alla ugu talagalay ummadina kama horumarta ajasheedii kamana dib dhacdo walow laxda walow laxda kama dib dhacdo w waa dignin baa lagu siinayaayo war xaalku si uu noqon garan mayside in haddaba xaaladii taagan tahay baa suuragale tooba keen baa lagu leeyahay oo xaqi baa lagu leeyahy waa digniin wey wamaa ahlagnaa maanaan halaagin min qaryatin magaalo mintu waa iska zaaida qaryatan waa mafcuulkii ilaa un halaagnays walahaa waxaa u sugnay kitaabun ajal maktuubaho qoran macluumun oo la yaqaano cinda allah maa tasbiqu kama horo marto min ummatin ummadina ajalaha muddadii loogu talagalay wamaa yastaakhiruuna kamana dibdhacaan waqaaluu waxay yidhaahdeen qoladii mushrikiinta ahayd yaa ayuha aladii kano nuzila lagu dejiye caleyhi korkiisa adikru waxyiga lagu dejiye inaka adigu lamajnuunun waad waalan tahay bay yihiin low maa tatiina maad noola timaadid bilmalaaikati malaaig in kunta haddaad tahay min asaadiqiina kuwa runta sheega haddaad kamid tahay nabiyulaahi maxamed bay u yimaadeeno waliga waad waalan tahay ninka wayiga laguso iyagu dikriga waa jeesjees waxay ee uma arkaan inuu waxyi yahay haddii waxyi u arkaan way raaci lahay war ninka lagu soo dejiyeylaho waad waalan tahay bayna waxaan quraysh loogu arag oo abbayowga iyagoo hore ka soo gaarin oo diinihii hore lagu arag adiho noola timid bay yidhaahdeen e bal malaaigteen car haddaad run sheega oo lagu waxyooda car malaaigteen bay yidhaahdeen malaaigtana waa kii alla yidhi markay timaado waa maray baaba-ayaan malaaigtu hadday timaado allah subxaana wataala hadduu malaaig inoo soo diri lahaa waa la baabi'i lahaa malag waxaad adugu gaajada ku qaban iyo hurdada ku qaban ayna ku jirin uu kula yaabin markaaba ma heshiinaysaan waqaalu waxay dhihiin yaa ayuhaa kan aladii kii nuzila lagu dejiyey caleyh korkiisa adikru yani sidaad sheeganaysa wey inaka adigu lamajnuun waabad waalan tahay low maa tatiina maad noola timaadid bilmalaaikati malaaig ay kuu soo degto oo kuu markhaati kacdo in kunta haddaad tahay min asaadiqiina kuwa runta sheego loo waxyoodo allah wuxuu kaga jawaabay maa nunazilu ma dejino alayidhi almalaaikata malaaigta ilaa bilxaqi umuur dhab a ah mooye waxyi bay la soo degaan cadaab bay la soo degaan raxmad bay la soo umuur dhab ahoo cajiiba mooyaane malaa'igta lababa soo dejiyo wamaa kaanuu mana ahaadeen idan markaa malaa'igta la soo dejiyo mundariina kuwa la korin lahaa markaa waa la baabi'in lahaa malaa'igtu haddii la soo dejin lahaa maba joogeenba malaa'ig ba haddii la arki lahaa waa wakti cadaabkii waajibe wey allah wuxuu leeyahy maa nunazilu ma soo dejinno almalaaikata malaaigta ilaa bilxaqi waktigaa la soo dejiyey malaaigta mundariina kuwa la sugi lahaa allah wuxuu leeyahay inaa anagu naxnu anagu nazalnaa waan soo dejina adikra waxyigii wa inaa anaguna lahu waxyiga laxaafiduuna waa ilaalinayna waxyiga waa ilaalinayna allah subxaana watacaala ficil markuu ka hadlayo sida jamc kale naxnu marka luqada carabta mucalimu nafsihi baa la nin naftiisa axad naftiisa weyneynaya iyo cid lala joogo marka alla cidu lama joogto ficilka lama qabanayse carabta luqadeeda waa musawaq waa umuur soconayso mucadimu nafsi baa layidhaha allah wuxuu yidhi anigaa waxyiga soo dejiye anaana ilaalin labadaba waxaa weeye nebi maxamed laga soo bilaabo ilaa fi lwaqti alxaadir wax qur-aanka waxbaan ka bedeli yidhaha ilaa hayo wax macnihiisaa looxiyo oo bidciya ama xun oo gaala waa la arkay laakiin wax lafdigiisa wax ka bedela ilaa hadda hayo ilahay siduu ilaalinayo eh, saddex iyo labaatan sano waxyigu soo degay markuu cusmaan binu cafaan qorayo ururinayay dad baa aayadahaya dad kalena aayadaha siday isugu xigeen nabiga looga sheegay ay isugu xijisiyeen oo sidan hadda uu isugu xigo waa sidii nabigu sheegay marka qur waa xaafid ninbaa waxaa la yidhi qiso gaal buu baadari ah markaa wuxuu qoray diinta yahuudu qoray wax badanna uu ku siyaadiyey wax badanna wuu ka dhimay qoladii yahuudda kaniisadoodii buu tegey igagatuuna way ka gateen waxna way ka siyaadiyeen wuu ku siyaadiye waxna wuu ka dhimay nasaaradana intuu qorabi waxna ku siyaadiyey waxna ka dhimay igagateen way ka gateen qur intuu qorabi waxna ka siyaadiyey waxna uu ka nuqsaamiyey markuu qoladii islaamka yid war waxa nagala teg bay sidii buu ku muslimaba oo inay xaq tahay buu ogaaday wuxuu alla yidhi innaa anagu naxnu anagu nazalna dikra waxyiga waan dejinay wainaa anaguna lahu dikriga laxaafiduuna waa ilaalinayna walaqad arsalnaa waan diray buu alla yidhi min qablika hortaa nabiyulaahi maxamedow fii shiici lawaliina ummadihii kaa horreeyey shiicadu waa ummad isku fikrada marka ummadihii kaa horreeye isku wada fikrada ahaa kala fikradda ahaa horay baan rusul ugu diray wey walaqad arsalnaa waan diray rusulan mafcuulkii baa go rususha aada u fara badan marka mafcuulka lagoy waa shay fara oo af lagu koobi karayn walaqad arsalnaa waan diray min qablika adiga hortaa rusul baan diray fiisiya cid awaliina dadkii hore kooxihiisii oo dhan wamaa yaatiihim uma imanin min rasuulin rasuul dadkaa hore ilaa uu u yimaado se kaanuu waxay ahaayeen yastahzi kuwa ku jeesjeesa bihi rasuulka qolo kasta oo rasuul u yimaado way ku jeesjeesi jireen nabigaa lagu calool sidan adiga ay kuugu jeeseysayaan baa loogu jeeseeji jiray ogow oo adkaysaa laleeyahay nabiyullaahi maxamedna diyaar buu yahay inuu adkaysto oo dacwada fudiyo diyaar buu yahay wamaa yaatiihim imanin ummadaha hore min rasuulin rasuul uma imanin ilaa uu u yimid sakaanuu waxay ahaayeen yastahziuuna kuwa ku jeeseesa bihi birasuul kadaalika sida kuwaas beeninta qalbigooda loo geliyey yaanu naslukuhu qur-aankii oy beeniyeen u gelina fii quluubilmujrimiina dambiilayaasha qalbigooda damiirkaas culimadu aad bay isugu khilaafeen laakiin sidaa aan nidhi baa u in qur oo la beeniyey loo celiyo saasa ugu ron ilaa toban wej bay ku banaynayaan oo u noqonayaan beenintii baanu qalbiga gelinay qur-aantii baan qalbiga gelinay intaasoo dhan sidaa aynu ku dayno marka kadaalika sidaa ay u beeniyeen kuwii hore yaanu naslukuhu beeninta qur-aanka u gelinay fii quluubi lmujrimiina dambiilayaasha quluubtooda laa yuminuuna ma rumaynayaan markaa bihi qur-aanka ma rumaynayaan mar haddii beenintiiba qalbigooda ay ku shuban tahay oo qalbigoodu saafi ahayn qur-aanka ma rumaynayaan qofka qalbigiisa aan shaki iyo wasaqi ku jirin buu xaqu galaa laakiin qofka haddii wasaqi qalbigiisa ka buuxdo de waa weel aan xalayn oo biyo lagu shubay wey laa yuminuuna markaa ma rumaynayo bihi bilqur'aani waqad khalad way tagtay sunnatu lwaliina kuwii hore dhaqankoodii sunnadu waa dhaqan waa ummadihii hore sidii loola dhaqmay iyana u dhaqmeen way tagtay waxbay beeniyeen rusushiibay beeniyeen waana la halaagay marka qolada nabiyullaahi maxamed la joogtaay sidaasaa jirto oo aad jirte yaan dhibaata idinku dhicin macnaha ka dhigan waqad khalad way tagtay sunnatu lawaliina kuwii hore dhaqankoodii ama wadadoodii ay hayeen walow fataxnaa haddaan u furro calayhim dushooda baaban albaab min asamaai uga furro oo samada la baneeyo oo fadalluu ay ahaadaan yacrijuuna kuwa fuula fiihi baabka ah. laqaaluu waxay dhihi lahaayeen inamaa sukirad waa la indha saraxaadiyey absaarunaa indhahayagii bal naxnu qowm baana mascuuluuna la sexray allah wuxuu leeyahay nimankan sidayna xaqa u garanayn oo inu arkayn haddii samada inta albaab laga furo ay galaan oo wax walba ay soo arkaan waana la indha saraxaadiyo indhihii baa naloo daboolabay dhahay waana la sexray leeyahay hadday xaq hadaqumaati u arkaan qofka shakiga qaba yaa wixii uu arko yuu haddana ka shakisay war waxan muxuu ahaa waa qofka shakiga qabaa lagu yaqaan walow fataxnaa haddaan furro calayhim dushooda baaban albaab haddaan furro min asamaai samada ka furro oo fadalluu ay ahaadaan yacrijuuna ku fuula fiihi albaabkaa laqaaluu waxay dhihi inamaa sukirad waa la daboolay waa la indhasaraxaday waa absaaruna indhahayagii bal wax kalaba daaya naxnu anu qowm baana masxuruuna la sixray macnaha qofka shaki qaba hadda waa sida amase dad shaki qaba ma aragteeno ay dadku yidhaha buufis baa ku dhacay waa shakiga waxaan hortiisa wax kala moodi oo qaadanay walaqad jacalnaa waan yeelay buu alla yidhi subxaanahu fi samaai samada buruujan wadooyin wazayanaaha waan qurxinay samadii linaadiriina ruuxa eegayo yani aragti ka suuroobi waxafidnaaha samadii waan ilaalinay min kulli shaydaanin shaydaan kulli rajiimin oo malcuuna ilaa man shaydaan mooye istaraqa xaday asamca masmuuci soo xaday oo fa atbacahu waxaa raaci shihaabun dhimbil mubiinun oo cadoo la arko waynu ynu aragnaa mubiinta intii nabiyullaahi maxamed ka horeysay samada intay shayaadiintu isfuulaan isfuulaan yay ka soo xadi jireen waxyigii masmuuca markaasay faaliyaashii iyo kuhaaniyayaashii iyo waxaasay u sheegi jireen markaasuu hal mid mida oo run abay boqol beenood ugu daraya markaasuu markuu halkaa mid kaa sheego boqolka beenood kale horgeli waaba weli baa la leeyahy waxba looga sheey qeybku ogyahay waa la dhihi nabiyullaahi maxamed markii la diray shayaadiintii dhimbiilahaasaa lala dhacay waa ka shaydaanku shiriyey dadkiisa yii war waxbaa jire bal jinkii iyo wixii oo dhan buu diray bal adduunkaa lagu kala firdho waxa waxan inugu dhacayo nabiga oo meesha naklan la yidhaha daaif iyo malaha makay udhexaysaah joogo oo qur-aan u yimaadeen wallaahi waa kan wixii soo degay bay yidhaahdeen allah subxaana wa tacaala samada wadooyin wadooyinkaa dhowr tafsiir baa jirte wadooyinka ay xidigihii iyo shamsiga iyo qamarku maraan waa wadooyin xidigaha laftoodana buruuj baa la yidhaha bilmetel waa laba iyo oo xamal iyo waxa ay u kala bixiyaan aynu ku dayno wadooyinka xidigaha iyo shamsada iyo qamarku maraan aynu ku dayno samadii sidaasaa loo yeelay waana la qurxiyo ruuxii dhowrayo aragti ka suroobiyo xidigihii iyo daruurtii iyo hawadan qiimaha badan iyo madowgan waa madow qurux badan waxaa laga ilaaliyey shaydaan oo dhan shayaadiintii intay isfuusho soo dhegaysan jirtay malaaigta soo dhegaysan jirta waina shayaadiina la yuuxuuna ilaa awliyaaihi intay soo dhegaystaan kuwii saaxiibadooda dhulka jooga u keeni jiray waa laga ilaaliyey ilaa mid waxoogay soo xada mooye waxaa la intay isfuulaan buu soo dhegaysan kii dambe intaan dhimbishu soo gaadhin iyo kii dambe inuu dhiiba laga yaaba inay dhimbishii soo gaadhan waa laga yaaba kaasuna kii dambe u dhiibi dhulkuu sidii ku iman kuwii faaliyayaasha ahaa iyaga ka amar qaadanayay iyo dhegta u saari sida shimbirta bahasha digaagta laydhaha ilmaheeda qurqur ugu tidhaahdo markaasuu soo toosi wuxuu leeyahay weli kamil aan ahayo roob waana run hadha tobankii boqolkii kale loogu daray oo beenan siduu igu hirgelaya allah wuxuu leeyahay walaqad jacalnaa waan yeelnay fi samaai samada buruujan wadooyin baan yeelnay ay xidigihii iyo shamsigii iyo qabarku maraan wazayanaaha waan qurxinay samada linaadiriina qofka eegaya midabkeedaaba quruxsan waxafidnaahaa samada waxaan ka ilaalinay min kulli shaydaanin shaydaan kulligii rajiimin oo marjuumin bilacna rajmigu waa dhagax la ysla dhaco wey ilaa man axad mooye shayaadiinta ka mid a istaraqa samca maqalkii soo xaday oo malaa'igta ka soo xaday faatbacahu waxaa raaci oo laga dabageyn shihaabun dhimbil mubiinun oo cad hadda xidigahan inagu xidig baa dhacday baynu dhinahnaa waxay u dhowdahay xidigtu soo dhici mayso laakiin dhimbil baa ka soo booda xidigtu ma soo dhacayso waa xalu meesha ugu talagalay dhimbil baa intay soo booday ay dhexda ku soo gaadhi marka waxaa la leeyahay culimadu waxay dhahay miyay dili mise dili mayso inayna dilaynin bay u dhowdahay laakiin waa la burburin shihaabun baa laga daba keeni allah wuxuu i walarda dhulkana madadnaha waan fidinay bu alla sidana loo ballaadhiyey biyaa lagu dulfidiyey ardada waxaa laga ballaadhiyey baa layidhi iyadoo kuro ah maka maka waa bartamaha adduunka halkaasaa laga fidiyey waalqaynaa waan ku ridnay fiiha dhexdeeda rawaasiya buuro ad adag waambatnaa waan ka dhalinay fiiha ardada dhexdeeda min kulli shayin shay la arka kulligii mawsuunin oo xisaaban shay kasta oo la wasno geedahan iyo dhirtan way wasnoon in alla ugu talagalay way xawayaanku waa in wasnoon in alla ugu talagalay way biyuhu waa sidoo kale laakiin culimmada qaar baa yidhi waxyaabaha dahabka waxyaabaha lacagta iyaa la sheegay dahabka iyo fidadii waxa caamkaa ka fiican wax kasta oo alla samada uu ku dal abuuray waa wax qiyaasanoo aan xadgudub lahayn oo sidii alla ugu talagalay bay u dhismayaan walarda dhulkii madadnaaha waan fidinay waalqaynaa waxaan ku ridnay fiihaa dhexdeeda rawaasiya buura ad adag buuraha dusha laga saaray haddii kale lianlaa tabiida min ahliha siayna dadka ula dhaqdhaqaaqin buuraha lagu quta buurahaasna way xushan oo ilaa meesha ugu hooseysa wabatnaa waan dhalinay fiiha ardada dhexdeeda min kulli shayin shay laakiin mawsuunin oo xisaaban wajacalnaa lakum waxaan idin yeelay idinka fiiha ardada dhexdeeda macaaisha wax lagu noolaado iyo waman khalqi lastum idinku aydaan ahayn biraasiqiina ardaaqsiin lahu mankaa siinaya ilahi wuxuu leeyahay dhulka waxaan idinku le waxyaabaha lagu abuur lagu lagu noolaado raashinkii la cuni lahaa iyo ganacsigii iyo midhihii soo bixi lahaa iyo hilibkii la waxaa kaluu inoogu sameeyey wax inaga risqigoodu ina saareen xoola xoolaha nool risqi bay kaa rabaan ilaahay baa roobka keeno daaqa usoo baxaya adig risqi kaama rabaan ku foofiyo waa laydin samey idinkaa laydinku talagalay wey waxaa kaloo yidhaahda inagu addoommo ma haysana carabta addoommihuna way soo gelayaan bayna inagu addoommo ma haysana allah wuxuu leeyahy wajacalnaa lakum waxaan idinku samaynay fiiha ardada dhexdeeda macaaisho wax lagu noolaado ama macaaisho mid walba waa la akriyay iyo waman khalqi baanu idinku samayna lastum aydaan ahayn biraasiqiina kuwa arsaaqa lahu khalqiga oo hantidan aad haysataan wain min shayin maa min shayin shay ma jiro ilaa ujirasa cindanaa agtayada waxaa ah khazaa'inuhu bakhaarkiisiiba ah wamaa shaygaana ma soo dejinayno ilaa biqadarin qadar macluumin oo la yaqaano xisaaban shay kasta oo jira bakhaarkiisa aniga hayi hadda roobkaoo kale bakhaarkiisa allah baa hay qadar loogu talagalay oo fatahaadna ahayn yarina ahayn waa la soo dejinaya sanadaha abaarta kale waxaa la yidhaah roobku sanad ma kala yara laakiin sanadka abaarta badaha iyo meelahaasu ku daayaabaaley sanadka abaarta marka allaa qadar macluum soo dejin risqiga qadar macluum soo dejin ee xawayaanka qadar macluuma shay walba allah baa haya intuu isagu ugu talagalin buu soo dejinaya subxaana wa tacaala wain min shayin maa min shayin shay ma ilaa ujirada cindanaa agtayada waxaa ah khazaa'inu bakhaaradiisii wamaa nunazilhu shaygaana ma soo dejino ilaa biqadarin qadar macluumin la yaqaano xisaaban mooye wadaad tafsiir ku jira beri ka maqlay dabayshii ree caad halaagtay dabayshii ree caad halaagtay ma xisaabnayn malaa'igta uma xisaabnayn waxa kale oo dhan xisaab wadaadka tafsiir buu ku jira marka anu meella kuma arag ku qorayd ma arag waarsalnaa waan diray buu alla leeyahay alla ariyaaxa dabaylihii lawaaqixa iyagoo dhulka tallaali oo geedaha tallaali talaal yani awrdhow bay culimmadu dhihi jireen mar timirtiiya marka la tallaalayo waa la awrdhabay bay dhihi jireen laakiin way tallaalayaan way tallaal ka soo qaadso tallaal marka maxaa yeeli walqad waarsalnaa waan diray arriyaaxa dabaylihii lawaaqixa inay tallaalayaan fa anzalnaa waan ka soo dejinay min asamaai samaad xaggeeda maa anbiyo faasqaynaakumuuhu waan idin waraabinay wamaa antum idinkuna ma tihidin bikhaaziniina kuwa kaydsan kara lahu dhulkaa kaydsan kara roobkaa aan idiin keenay haddii idinka gacanta liidin geliyo ma kaydsan kartaan allah baa idiin kaydiyo idiin keenay way marka dabayshu ariyaax dabaysha raxmadda riyaax baa la yidhaha dabaysha kalena mufrad baa loo keenay riix wey marka dhulka intay ku timaado dee dhulka xaaqoo jeermiskii iyo wixii dhulka ahaa yay geedahana wixii jeermiska wixii ka xaqo way tallaali daruurahana way tallaali oo roob iyo ku tallaali wax walba way tallaali dabayshaas waa raxmad wey ilaahay baa sidaa inoo yeelay waa asbaab ila asbaabtu waa xaq wey roobkaa oo alla idin siiyeyna idinku ma idan kaydsan karteenoo meel aad ku haysataan ma haysaan mana heli kartaanba allah baa idinkaydiiyo marba intii idinku filan go idinka keenay waarsallaa waan diray arriyaaxa dabaylihii lawaaqixa iyagoo tallaalaya geedihii iyo dhulkii faanzalnaa waa dejinay min asamaai samada xaggeeda maaan biyo faasqaynaakumuu waan idin waraabinay buu alla yidhi wamaa antum idinkuna ma tihidin bikhaasiniina kuwa kaydsan kara lahu biyaha allah wuxuu leeya wainaa wa wayna tusaya wainaa anagu lanaxnu anagu nuxiyi waxbaan noolaynaa wanumiitu waanan dilaa wanaxnu lwaarisuuna kuwa baaqigaana anaga buun allah baa baaqia ah khalqigoo dhan markay dhammaadaan keligii baa soo hadhay oon cidina milki sheegan karayn ka wax dila ka xanooleey waa allah gaaladu sidaa way rumaysan yihiin marka mafcuulkii baa go-an farabadan yahay markuu mafcuulku farabadan yahay lama sheego markuu farabadan yahay waana laiska garantay wax alla wixii nool oo dhan iyo wixii dhintay oo dhan allah maamulo wey allah wuxuu leeyahay wainaa annaga lanaxnu annagaa nuxyi noolayna wax walba oo nool wanumiitu dille wax kasta oo dhintay wanaxnu anaga alwaarisuuna baaqi abu alla leeyahy allah wuxuu uhi walaqad calimnaa waan ognahay almustaqdimiina dadkii horreeyey oo minkum idinka idinka mid a walaqad calimnaa waan ognahay almustakiriina kuwii dambeeyena waanu ognahay waina rabbaka rabbigaana huwa rabbigaa yaxsuruhum wuu soo shirin inahu alla xakiimun kafaltan way caliimna og allah wuxuu inoo sheegayaa ilaa dadkii idinka idinka horeeyey waan ogahay buuli kuwii idinka dambeeyey idinka laga bilaabo ilaa qiyaamahana waan ogahay buuli qiyaamaha kulligii lasu wada kuwa hore kuwan dambe meel baa laisugu kenkeeni waxa weeye qiyaamada bartankeedu waxa wey meesha sham la yidhaha ardu falastiin yaa la waa qiyaamada bartankeedi dhulka waa la simi badahoo dhanna korkaa laga marin dhulka badahoo dhan ile badaha naartii baa ku jirte oo naartii baa badaha ka soo baxayse halkaas dadka laisugu wada keeni allah subxaanau watacaala wuxuu leey walaqad calimnaa waan ognahay almustaqdimiina kuwii horeeyey oo minkum idinka idinka mida nebi aadan laga soo bilaabo walaqad calimnaa waan ognahay almustakiriina kuwa dambeeya oo idinka laga bilaabo ila alqiyaama waina rabbaka rabbigaana nebi muxamedow huwa rabbigaa yaxshuruhum uu soo shirin kulligood kuwa hor iyo kuwii dambeba ilaah qudradiisa dhib male inahu alla xakiimu kafalsan way caliimun oo ogo ku fiican yahay iyo cilmi ahaan u maamuli walaqad khalaqna insaana dadka waan abuuray min salsaalin dhoobo dananaysa yaan ka abuuray oo min xamayn dhoobo wadala masnuunin oo uraysa waljaana jinkana waxaan ka khalaqnaahu waxaan ka abuuray min qablu hor min naari naar min naari samuumi naarta jidhka gasho sunka ayaa jaankana laga abuuray jaanku waxaa la yidhi waa abuljinni marka jaanku shaydaan iyo jinkaba isagaa shar leh yaa shaydaan la dhihi wixii kale jin baa la dhihi qoli saasay leeyihin qolyana waxay leeyihin marka nabiyullahi maxamed waa ka yidhi jinka waxaa laga abuuray ama jaanka waxaa laga abuuray dab olola malaa'igtana waxaa laga abuuray nuur aadamna mima wixii laydin sheegay baa laga abuuray marka jaanku waa wax alla wixii qarsoon oo shaydaan ka mid yahay marka misalsaalinta waxaa ka bal isku dari biyaa lagu qooshi mid diini laazimin bay noqon waa ka inoo sheego dhoobo dhegdhegta yay noqon hadama xamo in masnuun bay noqon oo dhoobo urto oo madow wadalka ah yay noqon haddana way qalali markaasay dhoobo markii saa loo dhaafta danantayay noqon waxaa la leeyahay shaydaan baa arkay dhoobadii meel taalla wuu ku wareegay wixii oo gudalo markuu arkay yaa wuxuu gartay baa layihi waxaan gudihiisa wax lagu abuuri doono markaasuu markaasuu niyeysan yahay inuu lumiyo laakiin way inoo iman doontaa walaqad khalaqna insaana dadkii waan abuuray min salsaalin dhooba dananaysa waa dheriga marka la sameeyo soosaa uma danano min xama in dhoobaan ka abuuray madow masnuunin oo uraysa dhiini laazimin baa ka horeysay suuratu saafaat dhiini laazimin baa ka horeysay waljaana jinkiina khalaqnaahu waxaan ka abuuray min qablu hor min naari samuumin naar wadkulxus baa layidhi nabiyullaahi maxamed waqti qaal rabbuka uu ku yidhi lilmalaaikati inii anigu khaaliqu waxaan abuuri basharan dad baan abuuri oo min salsaali dhoobaan ka abuuri dhoobadaasoo min xamain wadal ka ahday masnuunin uraya faidaa sawaytuhu markaan kaamil yeelo oo nafaqtu aan ku afuufo fiihi dhexdiisa min ruuxi ruuxdeyda faqacuu u dhaca lahu liajlihi saajidiina xalaad sujuudsantihiin iyo malaaigta u sujuuda layidhi nebi aadam waxaan u mali waa ilaa lix meelaha ah suurat lbaqara suurat lacraaf suuraddan suuratu isra suuratu lkahfi iyo suuratu eh, dah iyo saad intaasaa ku jirtaan u male suuradaha qaarkood waa la canaantay shaydaanka qaarna lama canaanan sidii baa looga tegey tan waa kuwa lagu canaanan doono wey wadkur xus baa layidhi nabiga oo u sheeg id waqti qaala rabuka rabbigaa uu ku yidhi lilmalaaikati malaaigta inii anigu khaaliqun waxaan abuuri basharan oo min saltaalin dhoobaan ka abuuri dananaysa oo min xamain dhooba ka ahaatay masnuunin uras waa kay malaag suuratu baqara ilaahay markuu yidhi bashar baan abuuri wax dhiig daadin baad abuuri annagubu waan meesha waan joognaa waa ku xamidayna waa ka yidhaahdeen fa idaa sawaytuu min ruuxii ruuxdayda faqacuu u dhaca lahu liajlihi saajidiina xaalaad sujuudaysaa fasajada almalaaikatu malaaigtu way sujuudeen kulluhum dhammaantood ajmacuuna dhammaantood ilaa laakina ibliis abaa wuu diiday an yakuuna inuu ahaado maca saajidiina kuwa sujuuda inuu ahaado wd ilaadaa waxaa la yidhaha carabiga istifhaam munqadica iyo istifhaam mutasila marka culimada waxay u badan yihiin ibliis malaaigta ka mid ma ahayn malaaigta inuuna raashin buu cunaa ibliisku waa ka bisinka ka qabsada la yidhi wuu isdhaldhalaayo duriyuu leeyahay alluu caashiyey malaaig uba dhowa marka haddii siaa muqadic buu noqon ilaa bimacnaa laakin buu noqon haddii se laydhaha kamid yahay istitra mutasal muqadaca ku daa marka fasajada almalaaikatu malaaigtii way sujuudeen kulluhum dhammaantood ajmacuuna dhammaantood ilaa laakina ibliisa ibliis abaa wuu diiday an yakuuna inuu ahaado maca kuwa sujuuday ilaa laakin abaa ibliis wuu diiday an yakuuna inuu ahdo maca saadixiina qaala wuxuu yidhi alla yaa ibliis ibliiso maaka laka maxaa kuu sugnaaday alla takuuna aadan u ahaanin maca saadixiina kuwa sujuudo maxaadan uga mid noqonin maxaa kuu diiday inaa sujuuddo maxaa sujuudi wey in badan baa lala hadlay qaala alla wuxuu yidhi yaa ibliis ibliiso maa laka maxaa kuu sugnaadayo alla takuuna aadan uga mid noqonin maca saadixiina kuwa sujuuday qaala wuxuu yidhi ibliis lam akun ahaan maayo liasjuda ku u sujuuda libashari bashar u sujuuda khalaqtahu aada ka abuurtay min salsaalin dhoobo oo min xamarin dhoobo madow ah masnuunin oo unays ma waxaad dhoobo ka abuurtay ana khayrun minhu khalaqtanii min naar khalaqtahu min diin buud anaaba ka khayr badano ana naar baad iga abuurtay isna dhoobaad ka abuurtay caqli xuma awgeet waa qiyaas qiyaas faasidaa la yidhaha wuxuu mar haddaad ninkaa dhoobo ka abuurtay anigana naar iga abuurta naartu iyo dhoobadu dhoobadu way degan tahay way qabowdahay wax badan baa ka soo baxa laakiin naartu wax walba way baabayn saana u joogsan waa waxaa biligbiligay qiimadba male naartu iyada qiima male qaala wuxuu lam akun ahaan maayo liasjuda kii u sujuuda libasharin bashar khalaqtahu aad ka abuurta min saltaalin dhoobo dananaysa dhoobadaasoo asalkeedii hore min xamayn dhoobo madow ka ahatay masnuunin oo uraysa